bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rab lcaalamiin sal allah wslm cala sayidina mxamedi wcala ali saxbi ajmaciin darsigeennu waxa weeye axwaalu binaa'i lmudaaric mudaarica binihiisa xaaladaha uu leeyahay intaanan darsigan bilaabin axwaalu binaa'i lmudaaric waxaynu ka soo baxnay labadii ficil ee kale almaadi wاlmr labadaasi mbni bay ahayn dhammaantood marka labada mbnigu horeysiiyey axwaalu binaayihi baan mid walba soo qaadanay ficilka mudaaric wuxuu u dambeysiiyey tartiibka inta badan ficilada markay tirinayaan maadigaa lagu horeysiiya mudaarica ku xiga amarkaa ugu dambeeya laakiin wuxuu mudaaric halkan ugu dambeysiyey lannahu maadi isagu wuxuu leeyahay yani mudaaricu mucrabna wuu leeyahay mbnina wuu leeyahay intaanan axwaalu binaa mudaaric bilaabin ficil maadigii hore aynu ku bilownay ficilada wuxuu lahaa saddex xaaladood oo binaaya waxaa lagu binayn jiray cala darabuu dahabuu aamanuu kafaruu markay wowljamaca la xidhiidho waxaa lagu binayn jiray sukuun markay la xidhiidho atawl mutaxarika nuunu niswa amanaa adaalatu cala alfaacil darabtu darabna darabna labada xaaladood wixii ka soo hadhayna wuxuu noqon jiray ficil maadigu mabniy cala alfatx halkaa ficil maadiga nuunu tawkiid kuma jirto laakiin nuunu niswa ku jirta ficil maadiga nuunu tawkiid ma gasho dahaba iyo jaaa iyo akala iyo shariba wax nuunu tawkiid la lama xidhiidho laakiin nuunu niswa la xidhiidho haween badan baa sameeyaad ficilka odhan karta akalna sharibna jalasna qara'na nuunu niswa oo jamaacat niswa kutusaysa sheega marka markaynu maraynay waxaynu soo sheegnay inuu afar xaaladood leeyahay oo saddex xaaladood ay tahay inaad si fiican u faato xaaladda afraadna ay noqonaysa wixii ka soo haray waxaa lagu binayaa ficlo marka mabniyan cala xadfi xarfi اlcila marka uu muctalul akhri imshi udcu isca waxaa lagu binayaa calaa xadfi nuun marka la xidha alif الاثnain waaw اljamaca ya mukhaطaba idriba idribu idribi ama ismaca ismacu ismaci waxaa lagu bineeyaa calى اlfatxi ida اtasalat bihi nuun tawkiid idribanna oo haqiila ama idriban oo khafiifa ijlisanna ijlisan labadaas waa nuun tawkiid ficilkuna waa mabniyu calى اlfatxi saddexdaa xaaladood waxaa ka soo haray xaaladda lagu binaynayo calaa xadfi xarfilcilla xaaladda lagu binaynayo calaa xadfi nuun iyo xaaladda lagu binaynayo fatxaa waxaa ka harayna wuxuu noqonaya mabniya cala sukuun halkaa ficil amarka haddaba markaad dib u feeriso laba nuunood baa ku kulmi kara nuunu niswa ficil amarka waa lala xidhiiriya waxaynay ku jirtaa qaybta saddexda xaaladood ka hadhay ee sukuunka lagu binaynayo oo maala ijlis haddii nuun niswa ad la xidhiiso waxay noqonaysaa ijlisna ficilkuna waa mabniy cala sukuun sidii uu ahaa markuu ijlis yahayba waa mabniy cala sukuun ijlisna waa mabniy cala sukuun marka ficila marka nuun niswa la xidhiidha waxaanu noqonaya mabniy cala sukuun waxa la xidhiidha ficila marka nuunu tawkiid muxuu noqonaya markay nuunu tawkiid la xidhiidho maxaa lagu banaynaya mabniy cala alfatxi ijlisanna iyo ijlisan marka waxaan rabaa marka hore bal labadaa nuunood intaynaan darsiga bilaabin halkanna way ku wada jiraan labadii nuunood nuunu tawkiid iyo nuunu niswa farqiga udhaxeeya inaad ii sheegtaan farqiga udhaxeeya maxay ku kala duwan yihiin ficlaan markii soo qaadaan soo dhigan ijlisna iyo ijlisanna ama ijlisan maxay ku kala duwan yihiin nuunu niswa iyo nuunu tawkiid yaa wax ka sheegay farqiga haye nuunkuu shaday nuun tawkiidku wuxuu ka kooban yahay nuun shada nuun nasuhu ma shadna waa farqigaas marna nuun tawkiidku marna wuu shadan yahay marna wuu reeban yahay nuun nasuhu labadaa midna ma noqdo lamana shado lamana reebo marka halkaa way ku kala duwan yahaye yaa kala sheegaya nuunu niswaha waxaa ka horeeya wuu reeban yahay nuunu tawkiidkana wuu kordhigan yahay wuu xarakaysan yahay nuun niswaha saddexda ficilba wuu galaa waxa ka horeeya waa in la sukuuniyo nuun niswaha waa in la reebay haddii aad akala geliso iyo haddaad yakulu soo geliso iyo haddaad kul oo amara gelisa saddexdaba waxa ka horeeya nuunta waa inaad sukuuniso akalna way cuneen dumarkii yakulna way cunayaan yakulna dahabna yadhabna amarkiina muxuu noqonaya idhabna jalasna way fadhiisteen dumarkii waxaan gelina ficil maadi yajlisna waxaan geliyay ficil mudaaric amarkiina muxuu noqonaya ijlisna markaa nuununi sooha xarafka ka horeeya waa saakin wuu reeban yahay nuunu tawkiidkana waa inuu mutaxarik noqdo inta badanna waxaa la xarakaya fatxa saynu soo dhigana ficilka mabniya cala fatxi buu noqdo fatxaad xarakaynaysa ijlisanna siinkuu kordhigay ijlisan markaad tiraa khafiifadiina siinkuu fadxisan yahu kordhigay marka labadaa farqi bay u sheegaan labada nuun iskuma eka nuunaha laftooda lannahu nuunu tawkiidku ama waa nuun shadan oo kordhigan ama waa nuun reeban imaa maftuuxat mushadada wa ima saakina nuunu saakina ama nuunu niswa fahiya nuunu maftuuxat hayru mushadadati waa nuun kordhigan oo nuun keliyaa oo aan shad ku jirin halkaa way ku kala duwan yihin marka horeba isku dhawaq maa labada nuun oo iskuma dhawa waxaa kale ku kala duwan yihiin bictibaari xarakati maa qablahuma xarafka ka horeeya xarakadiisa inay ku kala duwan yihin nuunu niswa hadduu nuunku yahay xarafka ka horeeya waa inaad sukuuniso nuunu tawkiid hadduu yahayna waa inaad xarakayso fatxaana la xarakeeya inta badan fatxaa la xarakeeya waayahay halkan waxaynu ka galaynaa markaa ficilkii mudaaric ficilka mudaaric su-aasha u horeysaa waxay tahay ma mucraba mise waa mebni qaybtii hore waxaynu ku soo daray markii uu inoo tirinayey wuxuu ina soo yidhi alafcaal اlmaadiyatu yani mabniya wakadalika jamiicu afcaal اlamr afcaal اlamr waa mebni iyaguna ficilka mudaaricna wuu ka aamusay waa mebniya waa mucrab midna ma odhan ficilada maadigoo dhan waa mebni ficiladahay mxuu ahaa amarkao dhanina waa mabni ficilka mudaaric u ka aamusan ficilka mudaarice waxaynu ku darray halkaasi inuu mucrab yahay xaqiiqadu waxay tahay ficilka mudaaric mucrabna uu leeyahay mabnina uu leeyahay mucrabna uu leeyahay mabnina uu leeyahay ficilka mudaaric waa mucrab waa la ecraabaya aakhirkiisu isbabedelaya marka laga reebo laba xaaladood laba xaaladood keliyu mabni yahay wixii labada xaaladood ka soo hadhayna waa mucrab labadii xaaladood baynu halkan ku qaadanay labada xaaladood waa maxay kow markuu nuunu nisba la xidhiidho ficilka mudaaric waa mucrab laakiin haddii ay nuunu niswa la xidhiidho mabni buu noqonay yadhabu nuunu niswa la xidhiidhi waa ina ficilka akhirkiisa reebto nuun kordhigana aad la xidhiidhso yadhabu muxuu noqonaya yadhabna annisaau yadhabna albanaatu yalcabna yakulna yashrabna yaqra'na yakhrujna yadhabna ficilka mudaaric waa mabni lanno nuun nisba la xidhiidha yakulna waa mabni lanno nuun nisba la xidhiidha ficilka mudaaric haddii ay nuunu nisba la xidhiidho waa mabni maxaa lagu binaynayaa akhirkiisu muxuu harkaysan yahay yakulu yakulna markaana yaruju yarujna muxuu xarakisanya sukuun muxuu noqonaya marka ficlun mudaaricun mabniyun mabniyun cala sukuun ficlun mudaaricun mabniyun cala sukuun liitisaalihi binuun niswa lannu nuun niswa la xidhiidhay xaaladaa waa la binaynaya waa haddii ay nuun niswa la xidhiidho maxaa lagu binaynayaa sukuun baa lagu binaynaya waa la sukuuninaya akhirkiisa xaaladda labaad ee ficilka mudaaric mabni noqdo waxa weeye ida اtaصalat bihi nuun الtawkiid aw nuun nuuna الtawkiid nuun الtawkiid tawkiidku waa laba nuunood haqiila iyo khafiifa marka tawkiidka labadiisii nuunood ma la iska soo gaabiya nuunu tawkiid baa la iska idhahay nuunu tawkiid marka la xidhiidho marka nuunu towkiid lala xidhiidhinayo mudaarica aakhirkiisa waa in la fadxiyo nuuntuna ama way shadan tahay ama nuun reeban weyse aynu soo sheegno waxaa la odhanaya ficilka laamna inta badan waa lagu soo daraa laam kordhigan ayaa ficilka xagga hore laga geliya yadhabudii waxaan odhanayaa layadhabanna la laamtaasina tacbiirkay toosinaysaa inta badan laamta iyo nuunu towkiidka wada socdo layadhabana ficilku yadhabu muu ahaa nuunu tawkiid markaan geliyana wuxuu noqonaya yadhabanna wuxuu ku sii fiican yahay inaad laamna xagga hore ka geliso layadhabanna saydun wallaahi ayay laamtaasi u taagan tahay qasab bay kutusaysaa wallaahi layadhabanna saydun sayd wuu tegaya layadhabanna saydun laya'kulanna layashrabanna ama khafiifo ka dhigoo layashraban layadhaban laya'kulan layadhabanna markaad tidhaahdo maxaa la xidhiidhay ficilkii mudaarice yadhabu nuunu atawkiid baa la xidhiidha muxuu noqonaya markay nuunu tawkiid la xidha ficilka mudaaric ma mucraba mise waa mabni mabni buu noqonaya maxaa lagu binaynaya akhirkiisa u layadhabanna maxaa la xarakeeya akhirkiisa fatxa mabniy al at layashrabanna ficl muaaric mabniy al fat ama layashraban waa mabniy al at marka ficilka muaaric khulaasat kalaam ficilka muaaric mucrab iyo mabni ba uu leeyahay ficilka muaaric waa mucrab daa'ima ila fi xaalatayn weligii waa mucrab marka laga reeba laba xaaladood labada xaaladood waa labinaya labada xaaladood o ida اtasalat bihi nuun niswa fayubna cala sukuun sukuun baa lagu binaya nuun niswa hadday la xidho yaأkulna yashrabna yaqra'na yusafirna saasaa doonaysa ficl mudaaric mabniy cala sukuun wey lannu nuun niswa la xidhiidha xaaladda labaadna waxa weeye ida اtaصalat bihi nuun الtawkiid fayubna calى alfatxi fatxa lagu bineeya layadhabanna layaquulanna layashrabanna layusaafiranna layaktubanna ama layaktuban ficlu muaaricun mabniyun cala alfatxi labadaa xaaladood wixii ka soo hadhay haddii aanay la xidhiirin nuun niswa nuunu tawkiidna la xidhiirin muxuu noqonaya ficilka mudaaric mucrab buu noqonaya marka uu mucrab noqdana aakhirkiisu isbabedelaya waxaa loo eegayaa nawaasib inay soo galeen axad nawaasib alarbaca an lan idan kay hadday soo galaan mansuub buu noqonaya waxaa loo eegaya inay jawaasim soo galeen lam iyo laa naahiyay in banu soo qadan majsuum buu noqonaya iyo inuu labadaba ka maran yahay labadaba inuu ka tajarudo ama khaalika yahay muxuu noqonaya markaana labadaba ka maraya min annawaasib waljawaasib ida khala min annawaasib waljawaasib ida tajarada min annawaasib waljawaasib muxuu noqon jiray marfuuc ficilka u qaybsamaya marfuuc iyo ficilka mudaaric ee u qaybsamaya marfuuc iyo mansuub iyo majsuum waa ficilka mucrabka oo markuu mucrab yahay lanna aakhirahu yatahayar lanna aakhirahu laa yahbutu cala xaalin waaxida waa mucrab hadduu mucrab yahayna waxa loo eegaya waxa soo galay nawaasibtu markay soo gasho mansuub buu noqonaya jawaasimtu markay soo gashana majsuum buu noqonaya labadaa markuu ka maran muxuu noqonayaa marfuuc buu noqonaya kaasi waa kii mucrabka labada nuunood hadday soo galaanna mebni buu noqonaya isbabedel akhirkiisu ma laha markay nuun nusta soo gasho weligii uu sukuunsanaanaya xataa jawaasimtiiyo nawaasimtii hadday soo geliso lanna akhirahu laa yataayar waa mebni nuunu tawkiid hadday soo gashana weligii uu fadxisanaanaya aakhirkiisu lanna waa mebni mabniy cala alfathi wey أحوال بناء المضارع الأمثلة لا استمعن النصيحة ليذهبن الغلمان laastamicanna wallaahi laastamicanna waxaan dhegaysani oon dhegaysani ama qaadani annasiixata talada yani istimaacu nasiixa waxaa looga jeedaa waan dhegaysantaa ama waan maqlida inuu qofku fuliyo oo u qaato baa looga jeeda istamici nasiixa marka lagu dha macnaha qaadaa lagu jeeda talada qaado wallaahi la astamicanna waan fulinaya waan qaadanaya waan dhegaysanaya nasiixata waanada waan qaadanaya layadhabanna way tegayaan wallaahi layadhabanna alghilmaanu wiilashii way tegayaan la astamicanna layadhabanna oo ficil muaac ah. xagga hore laam baa laga raaciyey laamtaasi waxay xidhiir leeyihiin nuunu tawkiidka meesha inta badan nuunu tawkiidka ku jirta mudaarica ayay iyaduna soo gashaa layaquulanna iyo la soo gelaya waxaa la ydhaha muwaiatun lilqasam waa laam ku tusaysa ama u gogol xaadhaysan dhaar dhaar inay meesha ku jirto lann tawkiidku waa adkayn nuunu tawkiidku waxay faa'idaynaysaa adkayn hadalka la adkaynayo laamtani waxay kutusaysaa meesha inay dhaari ku jirto dhaartuna waa adkayn hadalka la adkaynayo marka muakidaad baa laysku idhaaya waxyaabo badanoo hadalka adkaynaya ayaa ku jira oo nuunu tawkiidka waxaa la idhaha bimansilati takraari اlficli waxay u dhigantaa in ficilka lagu celceliyey daad iftax iftax tidhaahdo ficilka baad ku celcelisay iqra iqra waxaad odhan kartaa iqra'anna waxay u dhigan tahay iqra iqra tawkiid wey waa adkaynaysaa laastamicanna wallaahi laastamicanna ficilkaa mudaaric waxaa ku jirta laamta xagga hore kaga gashay waa laam muwaia lilqasam laydhaa oo u gogol xaadhaysa dhaarta xagga dambena astamicu ficilka mudaaric waa astamicu nuunu tawkiid baa ka gashay astamicanna oo weliba nuunu tawkiidkii aqiilada ahayd wey waa aqiila layadhabana nuunu tawkiidka halkaa ku jirtay waa aqiila ficilka muaaric markay nuunu tawkiid la xidhiidho ma mebni ba mise waa mucrab waa mebni maxaa lagu bineeyey akhirkiisii mar hadday nuunu tawkiid la xidhiidho waa mebni maxaa akhirkiisii lagu bineeyey fatxa laastamicanna ficilka istamaca yastamicu akhirkiisi waa caynka caynkii waa la fadxiyey ficilka dahaba yadhabuna akhirkiisi waa bada badiina waa la fadxiyey marka labadaas balaastamicanna iyo layadhabanna waxaad ohanaysaa ficlun muaaricun mabniyun cala alfatxati fatxadaasaa lagu biniye liitisaalihi binuuni tawkiid haddaad ku darto osa lannahu nuunu tawkiid buu la xidhiidha waayahay alaa tastariixan miyaanad nasanaynin yaa saciidu saciidow alaa tarxaman miyaanad u naxariisanaynin haada miskiina miskiinka miyaanad u naxariisanayn u naxariisan maysid miyaa miskiinka saasoo kale w nasan maysid miyaa alaa tastariixan yaa saciidu saciidow miyaanad nasanaynin alaa tarxaman miyaanad u naxariisanaynin haada miskiina miskiinka halkanna waxaa ku jirta tastariixan iyo tarxaman tastariixan ficilku wuxuu ahaa tastariixu istaraaxa yastariixu tastariixu buu ahaa tastariixu jamiil waxaa lala xidhiiriya nuunu tawkiid nuunu tawkiid inay tahay maxaa lagu garanaya oo aanay nuunu niswa ahayn nuunu niswa hadday tahay waa la fadxin lahaa nuunta nuuntaa la fadxin laha xarafka ka horeeyana iyadana waa la sukuunin laha waa la reebi laha nuuntani waa nuun reeban waxa ka horeeyaana fadxisan yahay marka waa nuunu tawkiid laakiin waa khafiifa nuunu tawkiidin khafiifa ayaa lala xidhiidhiyey ficilku waa mabni maadaama nuunu tawkiid lala xidhiidhiya tastariixan ficil muaaric iyo tarxaman ficil muaaric oo nuunu tawkiid la xidhiidha waa mabni maxaa lagu bineeyey ficilka akhirkiisu muxuu xarkisan yahay maxaa lagu bineeyey fatxa waxa sukuunsani waa nuunta laakiin ficilku ma sukuunsana ficilku fadxisan yahay aakirkiisa ficlun mudaaric mabniyun cala alfatxi wey fatxaa lagu bineeyey liitisaalihi binuuni tawkiid alkhafiifa marka labada ficile horena waxaa la xidhiidhay laastamicanna layadhabanna maxaa la xidhiidhay nuunu tawkiid aqiila labada ficile dambena maxaa la xidhiidhay alaa tastariixan iyo alaa tarxaman cala la xidhiidhiya labada nuunu tawkiid khafiif ah horena waynu soo aragnay nuunu tawkiidku inay laba nooc tahay aqiila iyo iyo khafiifa tahay laakiin ficilka nuunu tawkiid hadday la xidhiidha noocay doontaba ha ahaatee ficilku waa mabni awalan ficilka mudaaric waa mabni waxaana lagu binaynaya fatxa waad arkaysaa labaduba waa isku midow ficilka akhirkiisa mar walba uu fadxisan yahay ama nuuntu haqiila ha noqoto ama khafiifa ha noqoto halkaasi nuunu tawkiidkii baan afartaa tusaale kaga baxnay afartuba waa babni ficilka mudaaricee ku jira waxaana lagu bineeyey cala alfatxi liitisaalihi binuuni tawkiid afarta kale u fiirso aaalibaatu gabdhaha aalibaadka ardaydii yastamicna nasiixata waxay dhegaysanayaan oo qaadanayaan talada annisaau yadhabna way tegayaan alaa tastariixna ma nasanaysaan miya yaa fatayaatu gabdhow alaa tarxamna miyadaan u naxariisanaynin haada almiskiina miskiinkan miyadaan u naxariisanayn aaalibaatu yastamicna muxuu noqonaya ficilkaas yastamicna maxaa la xidhiidha nuunu niswa maxaa ku tusaya inaanay nuuntaasi nuunu tawkiid ahayn marka yastamicna adoo akhrido nuunta lafteedu nuunu tawkiid uma eka lann nuunu tawkiidku laba midkood bay noqon lahay inay saakino tahay way reeban tahay iyo inay mushadada tahay calaamad kalena way kutusaysaa inayna yastamicna nuunta ku jirta ayna nuunu tawkiid ahayn xarafka ka horeeya oo caynkaa maalan halkan haddii nuuntu nuunu tawkiid tahay caynkaasi waa la fatxin lahaa in la xarakeeya waajib noqon lahayd horta waana la fatxin lahaa inta badan waa la fadxiya marka waa nuun niso istamicna annisaau yadhabna waa nuun niso waxaa la odhanayaa ficlun mudaaric mabniyun cala sukuun waa mabni lanna nuun niso waa la xidhiidhay sukuunna waa lagu binaynaya aakhirkiisa waa la sukuuninaya alaa tastarixna yaa fatayaatu alaa tarxamna hada almiskiina labadan ficil ee dambe tastarixna iyo tarxamna waxba kagama duwana labadii hore maadaama nuunu tawkiidku ay afar tusaale qaadatay aqiiladiina laba miaalu siiyey khafiifadiina laba miaalu siiyey oo halkaasi afar miaal ku jireen dhinacii nuunnusuuhana iyadana afarunbuu ka dhigay laakiin taa macnaheedu maaha nuunnusuuhuna inuu u qaybsamo maxay laba qaybood lana uu isku egiyo adiga arkay nuuntu waa nuuda kordhigan xarafka ka horeeyana uu wada reebayaha marka tusaalyaashunbuu inoo badeeyey yastamicna keliya ku filan yastamicna yadhabna tastarixna tarxamna laa farqa intaba waxaa la xidhiidhay nuunu niswa ficilka mudaaricay la xidhiidhana waa mabni bisababiha ayaa loo bineeyey mucrab buu noqon laha haddaanay nuuntaasi la xidhiidhin waxaana lagu binaynaya maxay sukuun baa lagu binaynaya marka arrintaasi waa arrin iska fudud ficilka mudaaric waxaa la bineeyaa laba xaaladoodoo keliya nuun tawkiid markay la xidhiidho waa la bineeya nuunu niswa markay la xidhiidhaan waa la bineeya labada xaal nuunu tawkiid markay la xidhiidha maxaa lagu bineeya nuunu tawkiid markay la xidhiidha maxaa lagu bineeya fatxa nuunu niswa markay la xidhiidha maxaa lagu bineeya sukuun wixii labadaa xaaladood ka soo hadhayna ficilka mudaaric waa waa mucrab haddii uu mucrab yahayna waa inuu akhirkiisa isbabedelo marka ta akhirkiisana waxaa loo eegayaa waxa soo gala idaa sabaqahu naasib yakuunu mansuuban waidaa sabaqahu jaazim yakuunu majzuuman waida khalaa min annaasib wاljaasim yakuunu marfuucan saasoo akhirkiisu isku bedelay ficilka mudaaric ee mucrabka bal tusaale u de waa yadhabu yastamicu yadhabu iyo yastamicu ama yadhabuuna iyo yastamicuuna lannu labada midna nuunu tawkiidna lama xidhiirin nuunu niswana lama xidhiirin markaad yadhabu iyo yastamicu tira nuunu niswa iyo nuunu tawkiid midna lama xidhiirin waa mucr yadhabuuna iyo yastamicuuna markaad tirahdana nuunu niswana lama xidhiirin nuunu tawkiidna lama xidhiirin waxyaaba kalaa la xidhiirin ficilka mudaaric markuu labadaa nuunood ka maran yahay waa mucro waayahay khulaasada ama qawaacidka wuxuu yidhi yubnى alficl اmuaarc ficilka muaarc waa la bineeyaa yubnى alficl muaarc baxiga ayaan akhriyayaa maanta baxi fiican buu iyo labada sheekh halkaa ku qoraan hadal fiican oo sharaxa ood iska akhriyi kartaan ood wax badan ka fahmi kartaan albax amilada ku xiga qabla alqaacida bاtأmل في الأfعاaل المطاaرcaة في الأمثiلة الأربcaة الأولى markaa loo fiirsado ficilada muطaarica ee tusaalayaasha afartee hore ku jira afarta hore o ilaa afar kuwa dambena waa شhan ilaa sideed afarta hore marka waa afartii nuunu tawkiidka ku jirta تجد كuلا minha متصلا binuuni tawkiid mid kastaa wuxuu xidhiidhsan yahay nuun tawkiid marna ficilkaa laga dhigaa inuu nuunta la xidhiidhay marna nuuntaa laga dhigaa inay ficilka la xidhiidhay labadooduba isla xidhiidheen sooma ittasalat bihi nuunu tawkiid haddaad tidhaa nuunu tawkiidkaa wax la xidhiidhay ittaala binuuni tawkiid haddaad tidhaana ittaala alficilu binuuni tawkiidna ficilkaa la xidhiidhay de way isla xidhiidheen labadoodu mid walba ku rumoobaya inuka kale la xidhiir najidu kula minha mutasila binuuni tawkiid hayra ana hadihi nuuna mushadadatun aw haqiilatun fi lficilayn اluulayayn labada ficile hore fi lficilayn اlwalayn de cafwan ficilayn markuu yahay awalayn baa laodhanaya laakiin fi lmas'alatayn imarka hadday noqon lahay uulayayn baa laodhan lahay marka awal iyo uula bay kala yihiin awal waa mudakar uulana waa muanaf sida akbar iyo kubra asqar iyo suqra fi lficlayni alwalayni labada ficil waa mushadada ee hore wa fi lficlayni اlakhiirayni waida ta'ammalna hadihi اlafcaala ficilada haddaanu fiirsan waaxidan waaxidan mid mid haddaanu eego wajadnaaha jamiica maftuuxat اlawaakhiri waxaan helaynaa ama ku arkaynaa dhammaantood inay akhirkoogu fadxsan yihiin nuunu tawkiid baa la xidhaa akhirka waa la fadxinaya walow annana adkhalnaaha fii taraakiiba ukhraa jumlooyin kale oo ka duwan haddaan gelina ficilada la astamicannada meelo kale haddaan dhigo jumlada akhirkayga dhexdeeda iyadoo sidaasoo nuuntu la socoto labaqiyat awakhiruhaa maftuuxatan ayضa walam tatagayar bitagayuri taraakiibi jumlada aan bedelay darteed tarkiibka aan bedelay iskuma bedelayso wacalى hada takunu mabniyatan cala اlfatxi sidaa darteed waa mabni mar haddaanu akhirkaygu isbedelayn intay nuuntaasi la socoto fatxaana lagu binaynay wamin dalika naclamu waxaan ka ogaanaynaa arrinta ana almudaarica yubna cala اlfatxi in اtasla binuuni tawkiidi haqiilaة aw khafiifaة almubaashira markuu la xidhiidho nuunu tawkiid haqiilaah ama khafiifa almubaashira insha allah kutubta dambe ayaa mubaashirkii hayru mubaashirka ay ku qaadan doontaa waida ta'amalna hadihi اlafcaala nafsaha fi اlamhilaة اlarbacati aلثaaniya ficiladii laftoodii haddaan dib u fiirno waa isla iyagii laftoodii laastamicanna baa agga hore ku jirtay agga dambana yastamicina baa ku jirtay layadhabanna agga dambana yadhabna tastariixan tastarixna tarxaman tarxamna isla ficiladii laftoodiibu marna nuur tawkiid geliya marna nuur noo soo geliya haddii aan ficiladii u fiirsanno tusaalayaasha qaybta afarta dambe aaniya wajadnaa kula minha mutasila binuuni niswa wawajadnaa aakhira kulli minha saakina mid walba la xidhsan yahay mid walba akhirkiisu waa saakin wlow أnna adkhalnaaha wahiya mutaصilaة bhadihi الnuun fii taraakiiba أkhrى labaqiyat awaakiruha saakinaة laa tatagayaru bitagayuri taraakiib meel kasta haddaad dhigto intay nuuntaa nuunisuha la socoto ficilkuida waa mabniye akhirkiisu isma bedelay akhirkiisu isma bedelay haddaad jumlada bedesho xarakadu isma bedelayso wbidalika takunu mabniyaة calى الsukuun saa darteed waxay noqonaysaa mar haddanu akhrigu isbedelen weligiiba akhriku saaka yahay mabniya cala sukuun wey wmin hada naclamu ana alficla almudaarica yubna cala sukuun mataa kaana mutasilan binuun niswa haddii nuun niswaba lala xidhiidiyo mabniya cala sukuun buu noqda walaysa lilficli lmudaarici xaalun ficilka mudaaric ma laha xaalad yubna fiiha la ayra haatayn اxaalatayn oon labada xaaladood ahayn xaalad kaloo la binayaa ma jiro labadaa mufaham labadaa jeer buu mabni noqdaa wixii ka soo haro dhan waa mucrab wa fii ma cadaa dalik yakuunu mucraba wixii ka soo harayna waa mucrab sharax fiican oo yani basiida oo sahla ayay labada sheekh mar walba raacayaan alqaacida yubna ficl mudaaric waxaa lagu binayaa ficilka mudaaric cala alfatxi baa lagu binayaa in itasalat bihi haddii ay la xidhiidho nuun tawkiidi la xidhiidho oo laba nuun laakiin nuun baa la iska idhaa nuun atawkiidi mararka qaarkood wayubnaa cala sukuuni sukuun baa lagu binaya in itasalat bihi nuun niswa ama nuun linaa inaana waa haweenkii dumarka wayucrabu waa la icraabaa fii maa wixii cadaa ka soo hadhay daalika kaas waa la icraaba تنظينات عين في العبارات في العبارات الآتية الأفعال المضارعة المعربة ثم المبنية على الفتح وعلى السكون واذكر السبب في كل منها ficilada mudaaricee halkan ku jira dhammaantood wixii ficil mudaarici ku jira waa inaad ka soo saarto dabeedna waa inaad u qaybsatay saddex qaybood oo keliya mabniyun cala alfatxi markay nuunu tawkiid la xidhiidho sababta sheeg buu ku leeyahay waxaad oanaysaa nuuntwkiid baa la xidhiidha ficilkani waa mabniya cala alfatxi lannahu nuunu tawkiid baa la xidhiidha qaybta labaadi waa mabniya cala sukuun sababta sheeg nuunu nis waa la xidhiidha qaybta saddexaadna waa mucrab baad odhanaysaa sababta sheeg nuunu tawkiidna lama xidhiidhin nuunu niswana lama xidhiidhin lam tattasil bihi nuunu niswa walaa nuunu tawkiid khaalin min nuuni tawkiid wa min nuuni niswa waa saddexdaa wkur isaoo fi kul kuntu awadu waxaan jeclaa an azuura alyowma maanta inaan tego daara alkutub aan tego daartii kutubta wa daar alaathaar iyo tii kale museumka iyo waxyaabaha yani hore aan tego matxafkii ama muxafkii walaakinii lam ajid maan helin waqtan kaafiyan waqti igu filan fazurtu waxaan tegey daara alkutub baan tegey wasaadhabu waxaan tegi doonaa ilaa daari اlaaaar daartii hidaaya dhaanka daarta hidahaya dhaqanka waxaan tegi doonaa hadan baraan tegi doonaa kuntu awadu an azuura اlyowma daar اlkutub wa daar اlaaaar labadaa meelood inaan soo maraan jeclaa walaakinii lam ajid waqtan kaafiya waqti ugu filan ma helin fazuurtu daar اlkutub baan tegey saadhabu waxaan tegi doonaa ilaa daari اlaahaari adan baad tegi doon ficilada iminka maala mudaaric halkaa ku jira haddaan soo saaro awadu an azuura lam ajid wasaadhabu intaasaa ku jirta awadu waa mucrab labadii nuunood midna kuma jira an azuura waa mucrab labadii nuunood midna kuma jira lam ajid waa mucrab labadii nuunood midna lama xidhiidh wasaadhabu waa mucrab labadii nuunood lama xidhiidho laa tukiranna ha badinin mucaatabata sadiiq saaxiibka anaantiisa ha badinin anaanta lama badiyo walaalka saaxiibka dadka macaarifta ehelka anaanta laguma badiyo ha badinin laa tukiranna mucaatabata sadiiq walaa yusahidanaka fiihi yaanu ku necbaysiinin oo aanad ku nicin ood kaga tegin ood kaga saahidin dambun dembi yari aanu ku necbaysiinin sagiirun yar kaasoo yuxiitu bihi uu hareereeyey oo uu ka badan yahay uu dhinac walba ka maray xamiidu ficaalihi ficiladiisii ficna xamiidu ficaalihi ficaalihi ficaaluhu almaxmuuda ficiladiisii wanaagsanayd ay ka badanta oo wanaagii qofka adeegto uu lahaa uu aad u badan yahay dembi yar oo dhexda ugu jira oo uu hareereeyey uu dhinac walba ka xiga wanaaggiisii intaad xisaabin lahayd dembigaa yar keliya ishaadu yaanay ku dhicin oo aanay iska ilaawin wanaaggii badnaayo qofkan uu lahaa walaa yusahidanaka fiihi dambun sagiirun dembi yar yaanu kaa saahidinin kaasoo yuxiitu bihi uu hareereeyey xamiidu fii caalihi falalkiisii wanaagsana albanaatu yunaafisna alghilmaana wiilashay la tartama fii kaiirin min alacmaal in badanoo acmaasha ka mida ayay kula tartamaan waqad yafuqnahum wayna ka badin karaanba gabdhaha ka badin karaa wiilasha albanaatu yunaafisna alghilmaana wiilashay la tartamaan fii kaiirin min alacmaal in badanoo acmaasha ka mida waqad yafuqnahum wayna ka badin karaanba way ka badiyaan waxbarashada iyo mararka qaarkood markay dadaalaan iyagaaba ka badiya waayahay halkaana idinkaa ka saari doona ficilada muaaricee ku jira oo u qaybin doonaa mabniyun cala alfatxi iyo mabniyun cala sukuun iyo mucrab idinka ayaa u qaybin tamriinka waan isweydiin doonaaye lakiin asiga akhriyo tamriinka kale ee labaad ma badno tamaariintu waxa uu yidhi ضع الأفعاaل المuطaaرcaة الآaتiية في juمل مفيidة ficilada muطaarca halkan ku qoran jumlooyin mufiida geli بxayثu takunu maraة mcraba halkaasoo ay noqonaysa mar mucrab وmaraة mabniyaة calى الfaتحi وmaraة mabniyaة calى السكون saddexdii يطبخu يuhadibu يuنظifu يudaacibu يتaلطفu يsأل ficiladaas waxaad ka dhigtaa buu ku mar mucrab marna mabniya cala alfatxi marna mabniya cala sukuun yadbakh waa soo qaadana maalan yadbakh wuu karinaya cuntadii oo kale mabniya cala sukuun ka dhig haddaad tidhaahdo nuun nisun baa la xidhinaya jumlana waa soo gelinaya haddaan doona annisaau yadbakhna ama albanaatu yadbakhna tacaam yadbakhna waa mabniyun mabniya cala sukuun mabniy cal fatxi ka dhig haddaad tidhaahdo nuunu tawkiid baa soo gelinaya aqiila o kafiif waxaa laleeyaha wallaahi latadbakanna faatimata ama layadbakanna alibnu layadbakanna alabu layadbakanna la'dana inta badan waa lagu soo dara layadbakanna ama layadbakan nuunu tawkiid markaad gelisana waa mabniy cala fatxi maxaan ka dhigaa saddexaad maxay ah mabniya cal sukuun baan ka dhigay nuunis baan la xidhiiya yadbakna mabniya cal fatxi baan ka dhigay nuuni tawkiid baan la xidhiiya yadbakana yadbakan maxaan ka dhigaa mucrab labada nuunood baad ka jaraysa faatimatu tadbaku aa tadbaku ya wa ana adbaku wa huwa yadbaku nuunin baad ka daynaysa marka haddii aanay labada nuun la xidhiidhin muxuu noqonaya muxuu noqonayaa mucrab buu noqonaya yadbakhu wakadalika kuwa kalena waa sidaas yuhadibu yuhadibna layuhadibanna iyo yuhadibu oo keliya yunadifu yunadifna layunadifanna iyo yunadifu oo keliya haakadaa kuwa kalena sidaasa doonaysaa wallahu subxaanaه wataala